aswaatu alkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan diladiladiladilagadaan dalkeenka cayriya daquuda keenin dastuurka amro diladiladiladilagadaan dariihi burburiyeen dayartilaayeno dariiqa daadiyeen dumarki kufsadeen dila dila dila dila galadaan dalkeenka cayriya daquuda keenin dastuurka amro dila dila dila dila galadaan dartii alle dumiyeen dugsigii lagu diimo dulligii xaasan sheekh dalkani iibiyo dulligii xaasan sheekh dalkani diladiladiladilagadaan dalkeenka cayriya daquuda keenin dastuurka amro diladiladiladilagadaan tacallada dunida diin haddaan lagu dhaaqin dastuurka allaala xooriin tabaaqoodhi la gowricin dacalada diin haddaan lagu dhaaqin dastuurka kama baxdaane damiirkiinka ciyaadadow dulli kama baxdaane damiirkiinka ciyaadadow dila dila dila dila galadaan dalkeenka cayriya daquuda keenin dastuurka amro dila dila dila dila galadaan dila dila dila dila galadaan dalkeenka cayriya daquuda dilagaldan diladiladila dilaladan